وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء أما بعد xajkaynu ka soo hadalnay kitaab ulxaj ayaynu soo sharxaynay muddo oo inoo soo dhammaaday Eh, allah inagu anfaco waxaynu markaa dadkii aan xajka tegin ay codsadeen eh, inay dhex qaadayaanun camal aanay muuqaalkiisa haynin sidaa darteed ay ku yaro laaqantay oo wax badan maaragtay ay aada eh, isaga yar galeen laba arrimood ba ay u baahan yihiin in la soo koobo axkaamtii xajka aynu soo marnay maqal ahaan si qofku kii xajka tegaya dhagaysanaya iyo kii doonaya axkaamtii oo kooban inuu qaato labaduba ay uga faa'iidaysan karaan iyo qaybta labaad oo ah inay jeclaan lahaayeen bal in waxun laga alarko waayo waxaa la yihi laysa laysa saamicu laysa raa'i ka saamic qofka arkay la mid maaha ka maqlay way sii kala xeel dheer yihiin aragtida iyo maqalka iyo muuqaalka waxaa la idhaahdaa maskaxda xagga saamaynteeda waxa ku xeel dheer baa la yidhahdaa muuqaalka sidaa daraaddeed ayaa wakhtiyadii hore wararka iyo waxaa la kala qaadanayaa maqal buu ahaan jiray warbaahin laga dhagaysto wakhtiyadan dambe waa tanoo maqalkii muuqaal baa lagu daray liannahu yuahiru dimaaqa akhara min assamc wuu saamayn badan yahay in ka badan inta maqalka saa darteed baa tiifiyadan iyo waxaan la iska arkaya loo soo saaray marka dariskeena caawa insha allahu tacaala waxaynu u qaybin doonaa qaybta hore labaatan mirir ama ilaa shan iyo labaatan inaynu ka dhigno axkaamtii xajkoo kooban shan iyo soddonka miriree dambena aynu muuqaalka ku qaadano insha allahu waaya kayfiyatu adaa lxaj qofkii wuxuu isu diyaariyey inuu xajkii u ambabaxo tusaalaha waxaynu u badin doonaa dadka eriyadeenna ka tegaya marka haddaba qofku xaajiga ahi ama cumraysanaya la doonayo inuu camalkii u dhaqaaqo wixii haddee yaro noodkaraysan karto waad noodkaraysan kartaa waxa habboon inuu yaro nadiifiyo ciddiyihiisa iyo shaarubihiisa inuu maydho oo uu si wanaagsan u weysaysto intaanu dharka xidhan subaxda diyaaradda raacayo markaas isagii oo dharkiisii xidhay oo diyaar garoobay ayaa uu isu diyaarinayaa in uu diyaaradda raaco waa qofka waktigiisu hadduu yaro dambeeyo haddii uu horeeyo madiine iyo xaggaa uu ku horeynayana dharka exraamka sii xidhan maayo taa culimada la socotaa u sharxay qofkii markuu diyaaradda fuulo ama markabkii ama gaadhiba la socdo ee meeshii laga xidhanayay ee miiqaadka ahayd uu marayo miiqaadkeenu innaga waa yalamlam eriyada maka xaggeeda yamanta xaggeeda shishe ku taalla waxa uu xidhanayaa camalkii camalkaasi saddex qaybood inuu u qaybsamayo aynu soo aragnay habka loo xidhanayo inuu qofku cumro horraysiiyo waa sida innaga inoo furan ee xujaajteennu ay u badan karayaan labayka allaahumma cumra ilaahay oo cumraan xidhay buu leeyahy qofka labaad waxa weeye qofii xaj iyo cumro isku daray qofka saddexaadna waa qof xaj keliya xidhay saddexda arrimoodba way bannaayiin arrinta afraadee bannaana waxa weeye inuu yidhaahdo uun waan xidhay oo uu niyoodo un inuu camal halkaa ku soo guto goor dhowto kii uu sameeyaaba wuu ansixi doonaa markaa taasina iyaduna mid bannaan weeye laakiin innaga sidaanu tijaabo ku aragnay waxa inoo suuro gelaysa un wakhtiga aynu tagno oo horreeyo daraaddeed in cumro la horraysiiyo haddii kale wakhtiga uu qofku dharka xidhan yaa ku dheeraanaya waaya sidaa marka uu sameeyo waxa uu gudagalay ruknigii ugu horeeyey arkaanta xajka ama cumrada kii ugu horeeyo xidhashadiia ayuu galay mar haddii uu xidho hadduu af sooma garan waayo kelmadda sidii loogu dhawaaqayay af carabiga ahayd wuxuu odhanaya ilaahay oo cumraan xidhay ila ilaahay luqad walba uu yaqaanaa waxba kuma adkaadaan marka uu camalkii xidho intaanu xidhanin wuxuu iska sii saarayaa dharkii dharkii tolnaa maxaanku idhaahdaa udgoonkii oo uu markaa iska ilaaliyo kolkii horunbuu sii marsaday kolkii uu maydhay oo uu sii udgoonsaday dharkiibuu iska saarayaa kabihii koofiyadii nigiskii wax alla wixii u xidhnaayo o dhan ee aan ahayn labada go-e cadcad iyo waa ninkii baynu ka hadlaynaa islaan ma aha islaantu fayfaydashada intaa leeg looma ogolee <laughs> macnaha gabadhun baynu ujeednaa ruuxa dumarka ah ruuxa dumarkaa ah iyadu dharkeedii caaliga ahaba xidhnaanaysa niqaabkii iyo bahari gacmaa lagu gashanayu bay iska daynaysa markaan raggii labadaa goyacad iyo tiishadii saacaddii muraayadii kabihii sandhalka ahaa intaasuu xidhanaya waxyaabaha markaa ka xaraam noqonaya qofka xajkii iyo cumrada xidhay waxaa ka xaraama galmadii waxaa ka xaraama dadkii la socday inuu la murmo guur iyo arrimihii inuu galo gabadh ma guursan karo midna ma guurin karo dharkii ma xidhan karo tolnaa iyo kabihii buurhka ahaa madaxiisa inuu daboolo looma baahna ee madaxu wuu u faydnaanaya raggii baynu ka hadlayna timaha wax uu goyn kara iyo waxuu xiri karaa midna ma jiro ciddihiisa waxba ma jari karo ugaadhii ma ugaadhsan karo birtii xaramkana ma taaban karo isagoo sidaa u xidhan markuu garoonka ka dego ee dabeedna halkaa basasku ay ka qaadaan ee uu maka galo berigii hore waxaa la odhan jiray halkuu nebigu kasoo soo galo maka xaggeeda koraa qaybta xayu zaahir la idhaha ka galo laakiin iminka qofku inuu baskan wada la socdo ayuu ku qasban yahay intuu alaabta gurigii loo kireeyo dhigto ayaa wuxuu isu diyaarinayaa inuu soo dawaafo kacbadii ilaahay dawaafkaasi dawaafulquduubna wuu noqon karaa hadduu cumro xidhan yahayna waa dawaafkii cumrada Eh, waxa uu ka gelayaa baabka la yidhaahda baabu salaam oo imika bari buu ujeedaa waxa ku qoran baabu salaam baa ku qoran albaabadu way badan yihiine baabu salaam ayaa ku qoran oo kolley kalarkiisu ama midabku casaan weeye halka kuwa kale midabo kale uu ka yahay waa hadday u suuro gasho weeye haddii saxmadu badatona meel alla meeshii uu kari karo ayuu ka gelayaa marka uu halkaa gelayo dikri wixii uu akhrii karo ayuu akhriyayaa iyo ducooyinka ma'suurka ah intii u sugan intii uu kari karo iyada oo dabcan qofkaasi ilaahay u khushuucsan yahay gurigii guryaha ilaahay ugu fadli badnaa ee qaaliga ahaa maadaamuu kusii socdo khushuuc buu halkaa ku gelaya indhuhu marka ay ku dhacaan kacbada ee uu gudagalo macnaha baytbaytullaahi alxaraamka dee waa masaajidka ku wareegsan kacbade intan kacbade la yidhaahde xariirta madow ay saaran tahay kolka ay indhihiisu ku dhacaan gacmihiisa ayuu kor u qaadayaa ilaahay baa wuxuu weydiisanayaa fadligiisa wuxuu ku ducaysanayaa ducooyinka nabiga ka soo aroorayn kitaabka ku soo marnay ilaahay ou gurigan u siyaadi haybad iyo sharaf iyo takriim sida uu usii socdo wuxuu isu diyaarinayaa taxiyatulmasjid iyo wax kale uu tukanayaa ma jire inuu dawaafkii qofkani hore ka bilaabo haddaan dhibaato kale ku imanin dawaafka halka laga bilaabayaa sida aynu arki doonno waxa weeye alxajaru alaswad dhagaxa madow astaantiisu iminka waxa weeye markaad kacbada sidaa u eegto askari baa ka laalaada oo haysta askarigaasoo dadka isku cidhiidhiyaya ka kala celinaya si aanay isugu rafaadin marka halkaa ku toosan askariga ayuu ka bilaabayaa ee dadkaba uu arkaya inay gacmaha wada taagayaan oo halka ugu saxmad badana halkaasuu ka bilaabayaa dhagaxaa haddii ay u suuro gasho wuu dhunkanayaa ama gacanta ayuu marinayaa oo gacantuu sii dhunkanayaa haddii ay intaasiba suuroobi waayeen waaba sida imika xaalkuu badan yahay waktiga xajka lagu jiro looma dhowaan karo dhagaxe eriyada ugu dhow ka dawaafi kara intuu istaago ayuu gacanta kor u taagayaa oo uu leeyahay bismi illaahi allahu akbar dabeedna waa gacantu halkaa ka dhunkanaya marka uu dhagaxa dawaafka ka bilaabayo waa inuu sidaa kacbada u qaabilsan yahay qof isagoon wax badan taagnaanay looba saamixi maayo in badan istaagee intuu sidaa isu taago bismi illaahi allahu akbar ou idhaahdo ayuu dabeedna toos u dhaqaaqayaa dhinaca u u dawaafayaa waa xaggaa midigta midigtuu u soconayaa midigtaasuu ka wareegayaa ee xaggan uma noqon karo waxa uu akhriyayaa fikri wixii uu dusha ka xafidsan yahay iyo ducooyin iyo qur'aanka kariimka ah iyo rabbi bari waayo salaad buu ku jiraa qofka dawaafaya qofkaa dawaafaya waxyaabaha waajibka kuwaasaynu ah hore usoo marnay waa inuu daahir yahay jinaabadii iyo xaydkii iyo wayselaantii intaba waa ka daahir qofkii waxaa u sunnaa weliba waa raggii inuu saddexda dawaaf ee u horeeya yaro gucleeyo hadday u suuroobayso wey haddii saxmaddu ay badan tahay inuu dadka dhibo oo uu kor u boodboodo sida dadka qaarkood ay sameeyaan maya mar haddii meeshu saxmad tahay si edab leh oo aanu dadka dhibaynin ayuu isaga soconayaa toddobada dawaafka laakiin hadday jaanis leedahay inbuu in yaroo guclo ah saddexda hore ayuu wadayaa waxa sunno u ah inuu markuu rukniga eh, la yidhaahdo arukn alyamaani oo ka dhagaxa ka shisheeye ah inuu isaguna salaam buu leeyahay oo saasunbuu gacanta ufidina dhunkasha aanu lahayn markuu dawaafkiisa toddobadaa jeerba sidaa usoo wareego ee uu ku dhammeeyo iyadoo dabcan farsamadiisana uu farsamo soconayo farsamo socodka macnihiisu waxa weeye marka hore uu gelayo Eh, waa inuu ku xisaabtamaa erea u tirsami karta inuu ka bilaabo dawaafka oo dhagaxa ku toosan oo in yar uu maaragta xagga si aan loo weydaarinin bidixna waa inuu yar qabtaa dabeedna waa inuu halkaa ka bilaabaa markuu doonayo inuu baxana wareegga waa inuu sii fogeeyaa oo aan uu saxmadda kor uga sii baxaa markaa dawaafka toddobaad wareegga toddobaad waa inuu kor usii baxaa halka ugu dambaysa uu kusii beegan yahi isagoo meel shisho jooga intuu salaamaabu halkaa kasii baxayaa wuxuu ku aadayaa ama uu ku hagaagayaa maqaamu ibraahim ayuu xaggiisa u jeesanayaa maqaamu ibraahim waa meel quraarad yar ay ka samaysan tahay oo kacbada dhinaca aan ilaahna ee ka xigta waqooyi ah. waaya ama bariba bari waqooyi meelahaas ka xigta halkaa waxa sunnaa inuu ku tukado laba ragcadood siduu nebigu sameeyey xaggaasuu nebigu u dhaqaaqo waxau uhi waittakhiduu min maqaami ibraahiima musalla aayaddaa ayuu akhriyay nebi ibraahim halkii uu istaagay ku tukada labada ragcadood dawaaf waa hadday suuragal tahay iminka suuragal ma aha oo halka dawaafkuba uu ku dhacayo sidaa darteed hadduu halkaa ku tukan kari waayo dib buu u baxayaa halka ugu horraysa masaajidka nafisa ayuu ku tukanayaa labadii ragcadood ee sunnaha ahaa ee la odhanaya ragcatay dawaaq biyaha samsamka xaggooda ayuu dhaqaaqayaa ceel lagu daadega ayuu ahaa berigii hore samsamku duruufta iyo saxmadda dhacday daraaddeed ceelkii way masaxeen iminka marka haamo yaryar oo zamzam ay ku qoran tahay ayay daadiyeen xaramka dhexdiisaoo dhan oo laga cabayo koobab lagu shubanayo marka koobabkaasuu kusii cabayaa oo meelaha shishe ayuu ka cabi doonaa samsamkana dadku arkaya ka cabaya isaga oo u niyoonaya wixii ilaahay uu weydiisanayo dembi dhaaf iyo cilmi iyo xikmad iyo faham iyo caafimaad taqwad kolba wixii uu loo niyoodo ayaa ilaahay u aqbalaya nebigu siduu lahaa calayhi salaatu wasalaam wuu ka dhargayaa inta uu kari karo waaya berigii hore waxaa sunno ahayd inuu qofku markaa soo noqdo oo uu ku ducaysto meesha multasamka la idhaahdo multasamku waa in yaroo kooban oo udhaxaysa xajarul aswadka iyadoo udhaxaysa albaabka kacbada waa in yaroo mitir bar meelahaas laakiin imika dee kuma soo noqon kari mays waayo dawaafkii uu u dhammaaday qofkii labadii ragcadood buu tukaday samsamkii waa cabay wuxuu u dhaqaaqayaa safa iyo marwo geestaa bari kasii xiga weliba si toosa waxa ugu soo baxaysa safa oo u arkaya dadkoo kusii sunsumaya wuxuu nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam markuu kusii dhowaa ayuu akhriyay aayaddii suurat lbaqara ku sugnayd ee ilaahay uhi ina safaa walmarwata min shacaa'ir illaah faman xaja albayta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima aayaddaa isagoo akhriyaya ayaa uu qofku xaggaa usii kacaya waa hadduu garanayo di kalena xaggeedunbuu ukici way isku yaro farsameeyeenoo buurtu weli dhagaxaantiibaa wax kasii yaro baaqi yihiin eryada kalena marmarbaa ku samaysana udhexeeya labada buurood marka wuxuu isku dayi doonaa qof bal inuu buurta yaro gaadho oo halka dadku uu kasoo jiiraynayo uu kasoo jiireeyo oo aanu is odhanin saxmadan iyo cidhiidgan xagga hoose ka mar ee uu buurta yaro fuulo marka nebigu calayhi salaatu wasalaam dee eryadu sidan way ka nefisanayd buurtuu yaro fuulay kacbadu usoo jahaystay markaasuu halkaa ku ducaystay laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd wa huwa calaa kulli shayin qadiir ducadaas uu akhriyay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waaya hazama alxzaaba waxda waacaza junda wanasara cabda ducadaasuu markaa akhriyay iyo dikrigaa iyo ammaanta markuu intaa dhammeeyuu kacbada usoo jeedsado weliba waa hadday u suuragaltay ducadu waa sunne haddii laguga saamixi waayo lagu riixana sii dhaqaatiyuun marka wuxuu u gelayaa safa iyo marwe dhexdoodu ku daadegaya oo labada wareeg ka qaybta midigtuna waa sii socodka ka qaybta bidixduna waa soo socodka weeye intaa uu halkaa marayo duca iyo dikri wixii uu kari karaa ayuu iska akhriyayaa laqwi iyo buuq iyo sheeke iyo waxa uu iska dhaafayaa qof laba tiir oo ku yaala ereyada la soconayo oo sida masaajidkan ileeg baa saa loo sii soconayaa ama barhkii laba tiir oo kaa qabanaya markaad sii socoto midigta oo nal cagaarani ku samaysan yahay ayaa jira xoogaabay isu jiraan ilaa boqol tallaabo ama ka yarba markuu ka hore gaadhay cagaaran ayuu ninka ninku yaro goclaynaya dumarkuna way iska lugaynayaan waa siduu nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam marwe ayaad gaadhaysaa oo iyaduna in yaroo jiira ayay leedahay wax oo dhammina waa masaajidka gudihiisa masjidkiibaa dee caalam dhan aho ballaaran kolkuu dhakadeeda mar ayuu soo jiiraynayaa wuxuu usoo soo jeesanayaa xaggii kacbada saasuu ku ducaysanayaa isaga oo aan dadka dhibaynin oo aan wakti badan taagnaana in yaroo kooban intuu dhinaca u baydho ayuu soo halka laga soo jiiraynayo ayuu ducada akrinaya aynu hore usoo akrinay halkaa waxaa loo tirinaya hal wareeg sii socodkaa uu sii socday hal wareeg weeyi soo socodkana wareeg labaad baa loo tirinaya sii socod iyo soo socod baa la kala tirinaya marka toddoba jeer ayuu sacigaa samaynaya sacigaa dawaafka ku xigaa waajib weeye hadduu qofku ka tagana waxaa lagu yeelanayaabay culimada qaarkood leeyihiin dhiig qaarkoodna waxa ay leeyihin waaba arkaanti hala yimaado qofkii haddii uu muxrim hadduu yahay qof cumro xidhnaa wuu xalaaloobay wey macnaheedu waxa wey camalkii wuu dhammaaday ee intuu dabadda u baxo timaha xiirto waxa u hadhay inuu timaha xiirto xidhashadii uu la yimid dawaafkii sacyigii shayga u hadhay waa inuu timaha xeero ama gaabiyo rag iyo dumarba markuu intaas sameeyo camalkiisii cumrad ahaa wuu dhammaystay dabeedna wax alla wixii ka xaraam ahaa ayaa u xalaala qofkii isagu cumro xidhnaa halkaasuu ku dhammaystay wuu iska sugaya haddaba ilaa maalinka sideedaadoo xajka la xidhan doono la gaadhayo qofkii isagu xidhnaa xaj iyo cumro isku jira ama xaj keliya dee dharkiisii buu iska xidhdhaanaya dawaafkan hore dawaafulquduumkii buu unoqonaya sacigana haddii uu la yimi hadhow sooma celin doono ee wuu iska xidhnaanayaa dharkiisii umana badna innaga taasoo lama xamili karo waayo diyaaradaha kuwa u dambeeyaaba waxa ay tegayaan bisha la ydhaha dilqicda aakhirkeeda marka ilaa toban cisho iyaday ka hadhay xajkii ayaa duulimaadyada u dambeeya innaga ay tegayaan tobankaa cishee xajka kaa dhan qofku kuma jiri karo inuu dharkii ixraamka xidhnaado heegankiina ku jiro sidaa darteed cumro unbaa innaga inoo suuragala taa aada ha loogu xisaabtamo hadduu qofku xaj xidhay marka horena waa inuu bedelaa oo uu cumro ka dhigaa waanu bedeli karaa sidii waktigii nabigaba calayhi salaatu wasalaam asxaabta uu kula taliyey qofku markaa xaramku iskaga cibaadaysanayaa goobaha muqadasaadkaa buu iska egeegi karayaa kii dukaamaysanaya wuu iska dukaamaysanayaa qofkii kolkii cumradii saa u dhammaatay inta xajka ka hadha ilaa maalinka sideedaad la gaadhayo macnaheedu waa inuu xalaal yahay macnaheedu waa inuu reer maka yahay maalinka eh, bisha eh, dilxijo maalinka sideedaad marka la gaadho waa bisha carafo la idhaahdo ayaa la xidhanayaa waxaa laga xidhanayaa maka qofkii xajka xidhay labayk allaahuma xajatan buu leeyahy haddii isagu xajayo naftiisa hadduu cid kale ka xajayana waxa uu leeya ilaahay xaj baan xidhay hebel baan ka xidhay labayk allaahuma xajatan can fulaan subaxaa sideedaad waxaa loo ambabaxayaa mina xaggeeda oo markaa dadka maka degan oo dhami xaggaa ah, ayay u kolonyaysay inay u uxidxidhan yihiin habeenka waxaan leeya maalinkaa sideedaad iyo habeenka sagaalaad labadaba waxaa la joogayaa mina oo dabcan dee ku xigta un maka acmaasha la qabanaya waa in dadkana la wacyigeliyo oo axkaamtii xajka aada loo faa'iidaysto waxa soo raacee kale la qabanaya waxa weeye salaadihii in halkaa lagu tukado iyaga oo gaagaaban salaadihii afar afarta ahaa ayaa la gaabinaya maqribkiiyo subaxu waa iska sidoodii laakiin lama jamcinayo salaad waliba halkeedii baa lagu tukanayaa iyada oo gaaban subaxa carafa marka ay qoraxdu soo baxdo ama waaguba uu beriyo kolba waa waktigii basasku ku qaadaanuni waxaa la isu diyaarinayaa in loo guuro carafaat oo xaggaa hawd bari ka xigta maka kana baxsan iyadu ereyada la yidhaahda xaramka ereyada xaramku xuduudda waxa ay ku eg tahay musdelifa waxaa la degayaa carafaa la degayaa berigii hore masjidunamira agtiisa in la degayahay laakiin iminka cid walba halkii dowladdan sacuudigu ay u ooday dowladaha ka imanaya caalamka o dhan meel walba mukhayam eriya gaaraa ah loo xidhay halka la geeyaa unbay degayaan ille qofku bannaan isma taagi kareen laakiin xuduudda carafa sidaynu boodhanka ka arki doonno insha allah ayaa gudaheeda unay tahay inuu qofku galo hadday u suuro gasho inuu maydho ayaa wanaagsan oo halkaa markuu dega uu isku nadiifiyo salaadii duhurka iyo casarka ayaa lagu tukanayaa carafa iyada oo la gaabiyey lana jamciyey duhurkiina horeynaya casarkiina uu ku xigo imaamka lala tukanaya masjidu namira ku tukinaya dadka waa haddii ay suuro gasho waxay u badan tahay dadka inta masaajkaa tagtaa way yar tahay waayo masaajku dee waa laga yaabaa inaanu boqol kun laba boqoloo kun meeshana afar milyan baa fadhiya marka cid waliba eeriyadeeda ayay iskaga tukanaysaa duhurka iyo casarka halkaasaa ilaahay lagu baryaya maalintaa shaqada ugu badan carafo la joogo waxa weeye in aada iyo aada ducada uu qofku u badiyo dembi dhaaf badan buu ilaahay ka rajaynayaa ducada duca waxa ugu fadli badan buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ducada maalinka carafa la ducaysanayo ducada maalinkaas maalinka ugu fadliga badan waa maalinka carafa ducada ugu fadliga badanna waa maalinka ducada la ducaysanayo wuquufka waxaa la bilaabaya oo waktiga carafa uu gelaya maalinka sagaalaad gelinkiisa dambe gelinka hore waa la iska joogaa une waktigiisu ma aha qofku meel kasta oo carafa uu ka helo eriyada eriyada carafa wuu iska degi karayaa waanu ku wuquufi karayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu istaagay meel yar oo buur yaroo jabalu carafa la idhaahdo jabaluraxme iyana waxay iminka ku sheegaan dhagaxaan waaweyn agteeda ayuu istaagay dadku halkaasay isku jiidhaanoo qaarkood ku dhintaan caamada ahi laakiin waxba la saxmadayn maayo halkaa uu deganya kol hadduu xuduudda carafa ku jiro halkaasuu qofku ku ducaysanaya ilaahayna waa baryaya muranka iyo jaafaajiriqa iyo soomaalida waxa caado waana maalinkaa qofku waa inuu iska daayo adduun iyo aakhiraba wixiisan buu ku ducaysanaya rabbana aatinaa fi dunya xasana wafi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar ubadkiisa iyo ehelkiisa iyo naftiisa iyo aakhiradiisa iyo adduunkaba iyo asxaabtiisaba ilaahay buu baryaya waxaa la rajaynayaa inuu ilaahay ducadiisa aqbalo qiblada ayuu qaabilayaa dikriga iyo ducada iyo khushuucdu badinaya sa aynu hore usoo sheegnay waaya marka haddaba gabalka uu dhaco waabaan la sii daynayni oo kole ciidamaa taagan traffic fara badan baa taaganaan ereyada xuduudda carafe qoraxdu marka ay dam tilaado baa carafo laga soo dhaqaaqaya wixii gaadiidfuushanaiyo wixii lugaynayaaba waa kaa ilaahay tilmaamaya subxaana faidaa afadtum min carafaat fadkuru llaha cinda almashcari alxaraam wadkuruuhu kama hadaaku aayadda ka dambaysa uma afiiduu min xayu afaada annaas dadku iyagoo aada u fara badan bay soo butaacayaan waxaa loo soo socdaa xaggaa iyo musdelifa musdelifa ayaa la imanayaa gabalku markii uu dhacay waa habeenkii ciidda ayaa soo galay shaqada caawa la qabanayo habeenkaa ciidda waxa weeye musdelifa in mabiidkii lagu sameeyo oo loo hoydo halkaasaa la degayaa ereyada xuduuddeeduna calaamaday leedahay calaamadaha markuu qofku arkuu soo galo uu iska degayaa salaadii maqrib oo uu dib dhigay iyo tii cishaay oo wakhtigeedu soo galay ayaa jamcu ta'khiir halkaa uu qofku ku tukanaya hadday u suuro gasho duruuftu ay u saamaxdo markuu salaada subax tukado ayaa wuxuu wuquuf yar ku samaynayaa iyo duca iyo joogsi mashcarulxaraam eryada la yidhaahdo masjid weyn baa ka samaysan iminka ay ku qorantay masjid lmashcar xaraam saa ilaahay buu uhi fadkuru llaha cinda almashcar alxaraam wadkuruuhu kamaa hadaakum marka duco fara badan iyo khushuuc iyo ibtihaal buu qofku samaynaya waa hadday suuro gasho wey haddii kale oo de ama uu ka sheeyo ama uu ka sokeeyana halkaasunbuu mabiisii ku sameeyey kasii dhaqaajiyeyna waagii baa baryey waa laga dhaqaatiyey musdelifo waxaa loo dhaqaatinayaa xaggii makaa loo sii socdaa minaa la sii marayaa maalintaa waxaa la tuurayaa saddexdii burood mid keliya magaceeda waxaa la yidhahdaa jamrat alcaqaba ta u shishaysee xagga maka xigta wey toddoba dhagax baa lagu dhufanaya waa qofkii tegi karaya kii daciifa ee aan tegi karayn cid baa ka qaadaysa oo usoo tuuraysa waa waktigeedu waa gelinka hore iyo gelinka dambe labadaba waa la tuuri karaa intaa markuu qofkii dhammeeyo wuu xiiranaya oo maaragtay madaxiibu xiiraya xiirashadaana fadli badnay sidii aynu hore usoo marnay waa xagga ragga xiirashadaa kadib qofkii waxa u xalaaloobay wax kastoo ka xaraam ahaa wixii aan ahayn dumarka galmo dumar iyo arrimahooda wixii aan ahayn xalaal bay u yihiin markaa dharkiisii caadigahaabuu iskaga noqonaya isaga oo ixraamkii iska dhigtay dharkiisi iyo khamiiskiisi iyo shaarkiisi iyo wixii iska gashaday xagga maku usii dhaqaaqaya wuxuu isu diyaarinayaa dawaafkii la odhan jiray dawaafulifaada inuu soo dawaafo waa qofkii awoodda u saamaxle isku xidhiidhin kara wey kacbada ilaahay buu gelayaa dawaafkaasuu soo dawaafayaa sacyigiina wuu ku xigsiinayaa dabcan waxaynu u badnayn ilaa cumre ah. markuu dawaafkaa iyo sacyigaa soo sameeyey gelinkii horeba makana wuu ku soo tukan karaa duhurka waanu iskaga soo noqon karaa mina waxayse u badan tahay qofka dee tubkujoog ahaa xalay oo dhanna taaganka ahaa inay isku adkaato inuu isku xidhiidhiyo jamaraadka tuuridooda iyo dawaafka iyo saciga iyo mina inuu kusoo noqdo intaas way ku adkaan kartaa marka salaada duhur iyo hadduu doono casarkaba wuxuu iskaga soo tukanayaa maka midhka u yaallaa waxa weeye habeenka koob iyo tobnaad inaanu gafinoo uu usoo hoydo mina mina ayuu usoo hoyanaya marka labadan habeen habeenka koob iyo tobnaad iyo habeenka labiyo tobnaad labadaba waxaa waajiba in uu qofkii u hoydo mina ayaa waajiba hoyaatinka mina loo hoyanayaa waxa uu ka mid yahay waajibaadka xajka hadduu qofku ka tagana hal neef baa ku waajibaya wax shaqoo kale uu qabanayaa ma jiro oo aan ahayn salaadihii dee halkaa lagu tukanayay oo sida sidaynu hore usoo sheegnay la gaabinayay laakiin aan la jamcinayn maalinka koob iyo tobnaad qoraxdu marka ay bartanka ka leexato koob iyo labaatankii dhagax buu qofku qaadanaya kii laga tuurayana cidda ka tuuraysaa u qaaday saddexdii buuroodee mine ku yaallay baa lagu dhufanayaa ta u sokaysa ta dhexe iyo ta u shishaysa saddexdaasaa la isu marayaa shaqada maalintaa taallaa waa tuuridaa sida loo tuurayana horey kitaabkaynu kusoo marnay labada buuroodee hore markuu tuuryadooda dhammeeyo ee uu yaro dhaafo wuu ducaysanayaa xoogaa buurta saddexaad markuu tuurideeda dhammeeyo iyada wax ducaahi kuma xigaan dhagaxaanta iyo nidaamka loo turaya iyo kayfiyadeeda ee markaynu kitaabka akrinay ayaynu hore usoo marnay maalinka habeenka labiyo tobnaadna minuu hoyday maalinka labiyo tobnaad waa kanoo wuu tuuray qofka intaanay qoraxdu dhicin markaa uu maalinka labiyo tobnaad tuuro sida qur-aankuba uu sheegay laba arrimood buu ikhtiyaar u leeyahay inuu hore ka dhaqaajiyo oo mutacajil uu noqdo xajkii halkaa ugu dhammaado iyo inuu dib mino ugu soo noqdo habeenkii saddex iyo tobnaad uhoydo iyada oo uu markaana maalinka saddex iyo tobnaad tuuri doono tuuridda dhaga buuraha lagu tuurayo dhagaxaanta yaryar ee ilaahay uu ku addoonsaday qofka hadduu ka tago oo aanu tuurinba ama maalmo ka tago neef inuu gowracaabaa ku waajiba macnaheedu waxa weye maalinkaa labiyo tobnaad kolkuu saa u tuuru dhaafay ama maalinkii saddex iyo tobnaad uu tuuray xajkiisii wuu dhammaaday hal camaloo oo keliya ayaa u hadhay waa dawaafka la yidhahdo dawaafulwadaac sagootiga kaasina waa maalinta uu maka ka anbabaxayo haddii masalan waktigii uu duulaya aanu gaadhin oo mudda uga hadhan tahay tegitaankii markuu xajku u dhammaado wuu iska soo yaro dukaamaysan karaa magaalooyinka kale ka baxsan maka ayuu tegi karaa maalinta uu dawaaful samaynayana waa maalinta uu maka ka anbabaxayo xadiidkaa xalaytaynu soo maraynay uu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam qofku yuu maka ka bixin jeero oo falyakun aakhiru cahdii bilbeyt wakhtiga ugu dambeeya ha noqdo inuu waraacaasi sameeyo qofkii ay u suuragal noqoto dawaafka wuxuu samaynayaa inuu masaajidkii rasuulka sala allahu alayh wasalam madiine iska soo siyaarto markuu masjidkaa tagana qabriga rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo xabaalaha baqiic iyo uxud iyo waxa uu soo siyaaran doonaa quba meelaha maaragtay ama waxyigu xusay ama taariikhiga ah ayuu soo egeegi doonaa waxa u sunno qofkii markuu xajka sidaa u dhammeeyo inuu safarkiisii horay kasii bilaabo oo reerkiisii uu isaga noqdo ah, nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu hi asafaru qilcatu min alcadaab safarku waa qayb cadaabka ka mida ah, qofka raashinkiisa iyo sharaabkiisa uu diidayaa qofku markuu muraadkiisa dhammaysto falyucajil ilaa ahli reerkiisii ha usii degdego waxba yuu qaxwo kale iyo qaanaan uu sii uruursado uu isolnin kuwan qurbajooggaa ka raadiye horay ha ka soo dhaqaajiyo xajkiisii saasuu qofkii ku dhammaaday ilaahayna loo rajaynaya inuu kaga aqbalo markaa intaasaynu kusoo ururin karaynaa waaya sasaacaynu kusoo ururin